barbardhac iyo badin bafi kale lawlaa barbardhac iyo badin bafi kale lawlaa waxaan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiye magaalada muqdisho wanaagsan dhegeystayaal meel waliba joogtaan waa axad taarikhdu waxay ku beegan tahay saddexda disembar sanadku waa labada kun barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiye magaalada muqdisho dhegeystayaal waxaynu ku eegi doonaa kulmada ugu xiisaha badan la ciyaari doona horyaalada ugu waaweyn ee qaaradda yurub kooxda kubadda cagta tottenham hosba iyo weliba kooxda kubadda cagta masity ayaa wada ciyaari doona kooxda kubadda cagta masity garoonkooda itixaad stadium waxay kusoo dhaweyn doonaan kooxda kubadda cagta tottenham hosba kulanka wuxuu noqon doonaa kulan xiiso badan iyadoona koox kubadda cagta ay doonaysa wadada guulaha inay kusoo maadaama labadii kulan ugu dambeysaba dhibco ay luminayeen sidoo kaleet waxaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta chelsea garoonkooda safo bridge waxay kusoo dhaweyn doonaan shanta galabnimo kooxda brighton marisha bujentino waxa uu ka hadlay kooxdiisa dhibaatada haysata sidoo kaleetana waxa uu shaac ka qaaday in chelsea ciyaaryahanada jooga ay u baahan waqti dheer ah si ay markaa ay isla qabsadaan sidoo kale waxaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta liverpool anfield stadium iyaguna shanta galabni waxay kusoo dhaweyn doonaan kooxda kubadda cagta fulham waa kulan xiiso badan liverpool waxay doonayaan inay markaa dabcan fursadda ka faa'iideystaan taasi oo maadaama kulanka sports iyo mansity ay wada ciyaari doonaan marka halkaa waxay doonayaan inay fursad kaga faa'iideystaan oo ay laba dhibcood u jirsadaan kooxda kubadda cagta gunners sidoo kaleeto dhanka la liiga ayaynu eegi doonaa kulanka uga xiisaha badan jira waa barcelona oo soo dhaweyn doonta kooxda kubadda cagta atletic madrid kulan xiiso badan halka sidoo kaleetana sevilia iyo weliba kubadda cagta fularyaal ay soo wada ciyaari doonaan talyaaniga kulanka ugu xiisaha badan jiraal la ciyaari doona waxaa kamid ah naaboli oo garoonkooda kusoo dhoweyn doonanto kooxda kubadda cagta inter milan halka roma iyo weliba wada ciyaari doonaan halka laakiin kulanka ugu xiisaha bundesligahana uu jiro kulanka bayer leverkusen iyo weliba kubadda cagta borussia dortmund waa kulan inaba aanan caadi ahan weeyaan sidoo kaleetana kulmadii la ciyaaray kooxda kubadda cagta ma united guuldaro xanuun badan ay ka qaadatay kooxda kubadda cagta newcastle newcastle xil ciyaareedkan hoomkooda gurigooda markay ku ciyaarayaan inaba caadi maaha arsenal ayay garaaceen ma united iyo chelsea sidoo kale xataa kooxda kubadda cagta b h e afar gooli hal ku sidoo kale doola liigaha aynu eegi doonaa real madrid iyagona xalay way badiyeen laba gooli waxba halkaa sidoo kaleetana kooxda kubadda cagta ac milan saddex gooli hal ku kooxda yar ee lagu magacaabo farisione qodobadaas iyo qodobo kaleet aynu eegi doonaa dhegeystayaal suuqa kaliibsiga ayaana idiin soo gudbin doonaa wararka ugu waaweyn kuna soo dhawaada barnaamijkeena ciyaaraha dowr idaacadda kulmiye magaalada muqdisho ça va aller. On te la grâce à gogo. Tous ensemble on fait le show. waa xiriir dhegeystayaal haddiinu ku united guuldaro badan ayay kala kulantay kooxda kubadda cagta ee newcastle united iyadoona hogaamiyaasha horyaalka brmeliagana arsenal iyaguna waxaweyaan innaba caadi maaha horyaalkii brmeliaga ahaa oo ay sii dheereysteen dhibcaha balse hadaynu ku bilaawnoa united waxa weeyaan xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta ma united waxa aad arkaysaa in ay dabcan u ciyaarayaan sida kooxaha yaryarka oo kale sababtay tahay kooxda kubadda cagta ma united xilli ciyaareedkan waxay ka badin laadahay kooxaha ka horeeya dhibca ahaan markaad eegto su kale xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta ma united waxay guuldaro ka qaateen kooxda kubadda cagta newcastle sidoo kaleetana waxa ay dabcan guuldaro ee dusha loo saariyey kulankii kooxda kubadda cagta ma city ma united sidoo kaleeto kulankii waxaa la garaacay oo markii la eego kooxda kubadda cagta crystal balas horyaalka brmeliga sidoo kaleeto kulankii breton oo saddex gool iyo hala sidoo kaleeto arsenal ayaa saddex gool iyo hal ku dubatay garaacday eh, tottenham ayaa xil ciyaareedkan garaacday markaa waxa weeyaan united kooxaha tob sigiska xil ciyaareedkan aad yaday ugu adag tahay inay markaa ay garaacaan ama ah, markaad eegto kooxaha tob eidka loo yaqaano hadaba kulankii xalay ee ka dhacay garoonka haystay jamesburg stadium wuxuu ahaa kulan xiise badan tanhaag iyo weliba dihaawaya iswajahayy waxaa weyaan jamesburg stadium waa garoon inaba nacaadihan garoon aada u khatar badan kooxaha markii ay tagaan garoonkan aad yaad ayaa loogu qashqashaaday waa la dhibaa haddaba ciyaartu waxay ahayd ciyaar inta badan maamulka ay gacanta ku hayeen koox kubadda cagta newcastle united wax weliba way kaga wanaagsanaayeen bolpositionka ama kubadda heysashada boqolkiiba konton newcastle ayaa kaga wanaagsaneed halka koorna todoba koorna is tuurteen newcastle saddex koorna ay tuurteen kooxda kubada cagta united dhammaan shuudadkii isku dayeen waa ko jeer halka laba jeer keliya ay shuud on target ay sameeyaan sidoo kaleetana kubadaha markii la eego tacliska markii la eego sagaaliyo jeer ayay sameeyeen newcastle halka united afariyo jeer ay sameeyeen totalbaska dhammaan baasaskii la dhamaystiray ama la sameeyey shan boqol sagaaliyo toban baas ayay sameeyeen newcastle halka ma united oo waxa weeyaan iyagu saddex boqol lixdan iyo shan baas keliya sameeyeen marka koox weyn sidaa waxa weyaan waa laga fiicaya inay sida manchester united ay ahaato sababta ah ta tenhaag wax badan ayaa laga doonaya hal san ayuu jooga kooxda iyo xil ciyaareedkan marka hal san bari ayuu jooga ma ka dhigan in ma united xil ciyaareedkan markii la eego baasaska xataa aysan dhamaystiri karin tusaalahaan kale waxaad arkaysaa saddex baas ayay sameeyeen xalay laba baas keliya ayaa dhamaystireen halka afar baas ay ku gareeyeen kooxda kubadda cagta newcastle united marka waxaad arkaysaa in xidigaha sida martial iyo marcos rashford iyo garnacho bruno fernandes mactomany iyo ciyaaryahanada kale sida luka show iyo harry maguire ay ahaayeen kuwo markaa dabcan xalay haysan dabcan dadaalin harry maguire ayaa ugu fiicnaaba oo isagu waxaweyaan ciyaarta wax badan ka badbaadiyo koox kubadda united marka waxaa leeyahay eric tanhaag champions leaga wuxuu ku jiraa gruubka ugu dambeeya xilli ciyaareedkan horyaalka premier leagan waxaa weeyaan Eh, dhibaato yaa haysataa oo xil ciyaareedkan eh, lix daro ayaa dusha loo saariyey sideed kulan oo ciyaaray lix iyo toban gool keliya ayaa dabcan uu dhaliyey oo horyaalka ah keliya todobiyo toban gool waxaad arkaysaa todobiyo gool ayaa laga dheli marka xil ciyaareedkan united goolashu way ku dhiban tahay difaacoodi waa todobiyo toban gool waxaa badanba inta gool laga dhaliyay inta gool ay dhaliyeen waxaa markaasi dabcan badan inta gool laga dhaliyay todobiyo gool ayaa xil ciyaareedkan laga dhaliyay marka ma united dhibaato ayaa haysataa tanhaag waxauu shaaca ka qaaday in kulanka eh, dabcan eh, ciyaaryahaanadiisii qeybta hore aad iy aad ugu jiiftay laakiin qeybta dambe dadaaleen laakiin ma united waxaa leeyahay durba calaamasaal ayaa la saari doonaa tanhaag eh, waxaa loo baahan yahay in tababarahan kulamada soo socda saddexda kulan soo socda haddii uu badin waayo durba waxaa leeyahay kooxda waa laga ceerin doonaa ninka lagu magacaabo tobabare united ama tobabara united ee ninka lagu magacaabo tanhaga laakiin idhawi ayaa aad aad loo ammaanaya tan iyo xil ciyaareedkii hore ama tan iyo markii kusoo biiray kooxda kubadda cagta ee newcastle united idhawi waa tobabare aad iyo aad u khatar badan keliya saddex kooxood ayaa garoonkan ee james barg stadium dhibco kusoo qaatay markaad eegto kooxda kubadda cagta liverpool oo xil ciyaareedkan garoonkan saddex dhibic kasoo qaadatay iyo markii la eego beb guardiola iyo weliba arsenal mekel arteta saddexdaasi macalin keliya ayaa dhibcaha halkaa kusoo qaateen tan iyo idihawi markii loo magacaabay tababaraha kooxda kubadda cagta ee newcastle united sidoo kaleeto xil ciyaareedkan kooxda kubadda cagta newcastle united markay gurigooda ku ciyaarayaan waa koox inabaanan caadiyahan soalahaan oo kale sideed kulan ayay ku ciyaareen xil ciyaareedkan gurigooda ama hoomkooda toddoba kulan ka mid guuleysteen sagaal gool ayaa halkaa ay ku dhaliyeen halkaa afar gool keliya loogu dhaliyey sideed kulan oo ay ku ciyaareen garoonkooda marka newcastle innaba caadi maaha xil ciyaareedkana kooxihii tobsigiska ahaa saddex ka ah ayay ciqaabeen oo ay garaaceen tusaalahaan kale waxay isku dabadareen kooxda ma united iyo chelsea todobaadkii hore iyo todobaadkan chelsea todobaadkii hore afar gool ayaa lagu garaacay halka ma united iyagoo werooyihiinba oo hal gool keliya ayaa lagu garaacay sidoo kale halkan waxaa lagu soo ciqaabay kooxda kubadda cagta ah ee arsenal oo gebi ahaanba abitikii looga jebiyey sidoo kaleetana waxa weyaan eh, kooxdan innaba caadi maaha oo waa koox xilli ciyaareedkan xataa kooxda kubadda cagta mancity ayay kusoo garaacday garoonkan toddobylabaatanka september inkastoo kulankaasi uu ahaa kulan liikaba laakiin xilli ciyaareedkan kooxda kubada cagta newcastle united aad iyo aad ay u acdareenayaan haddaba eh, markaad eegto newcastle united lix iyo labaatan ay leedahay eh, stonvilla sideed iyo labaatan liverpool sideed iyo labaatan dhibcood mancity sagaal arsenal soddon iyo markaad waxaad arkaysaa united iyo iyo kooxda brighton iyo newcastle iyo astonvilla inay markaa isku dhadhow yihiin marka united fursad fiican ay haysatay toddobiy labaatan dhibcood ay tegi laheyd io ka badin laheyd newcastle kaalinta shanaad ayay geli lahayd marka eh, liverpool ay keliya hal dhibic ay u jirsan laheyd hadii kooxda united ay badin lahayn laakiin fursadaasi way iska khasaariyeen oo fursadaasi waxay noqotay fursad markaasi dayacan xataa sidoo kale markaad eegto eh, dabcan ciyaaryahankan anton gordon layihaahdo aad iyo aad ayaa loo ammaanaya xil ciyaareedkan anton gordon markii uu kusoo biirayay kooxda kubadda cagta newcastle united waxaa loo arkay in ciyaaryahankan uusan ahayn ciyaaryahan muhiima marka hore chelsea ayaa doondooneysay oo everton waxay shaaca ka qaadeen in lixdan milyan uu heli karay laakiin eh, chelsea way ka talbaxeen ciyaaryahankan laakiin xil ciyaareedkii labada kun labaatanka saddex labaatanka xilli ciyaareedkii hore ciyaaryahankan ayaa afartan milyan kaga soo biray kooxda kubadda cagta ee everton kuna biiray kooxda kubadda cagta ee newcastle united kadibna xilli ciyaareedkan aad yaad ayuu wacdareynaya xilli ciyaareedkan waa ciyaaryahaan innaba aan caadi leeyahay saddex kulan xilli ciyaareedkan uu ciyaaray horyaalka bermeliga wiraan waxaa leeyahay sagaal gool ayuu ku lug leeyahay ama lix gool uu dhaliy saddex goolna wuu caaway marka ciyaaryahankan midnaba caadi maaha saddex kulan xil ciyaareedkan uu ciyaaray sagaal gool horyaalka bermaliga ayuu kulgu leeyahay lix gool uu dhaliyay saddex gool uu marka ciyaaryahankan aad iyo aad ayaa loo amaanaya oo ciyaaryahan innaba caadi ahayn waa ciyaaryahan daayara xil ciyaareedkii hore lix kulan waxay ku qaadatay hal gool inuu ku dhaliyo keliya laakiin xil ciyaareedkan labaatan kulan lix gool iyo saddex caawin ayuu haystaa anton gordon sidoo kaleta ciyaaryahankan waxaa loo arkaa in uu yahay ciyaaryahan big game balayera sababta tahay waxaad newcastle united ayuu ka dhaliyay chelsea ayuu ka dhaliyey wuxuu ka dhaliyay arsenal ayuu ka dhaliyay sidoo kaleeta kulankii crystal palace gool ayuu dhaliyey kulankii sheffield united gool ayuu dhaliyey sidoo kaleetana kulankii liverpool xataa waxa weyaan ciyaaryahankan gool ayuu ka dhaliyay marka waxaad arkaysaa in ciyaaryahaankan uu yahay ciyaaryahaan inaba aan caadi mustaqbal fiican ku yeelan karaya kooxda kubadda cagta ee newcastle united sidoo kaleetna haddiinu eegnana koxda kubadda cagta arsenal iyaguna aad iyaad ay uga cdareenayaan arsenal sanadkan sanadkii hore horyaalka bermeliga uu ka faktay laakiin sanadkan ma doonayaan arsenal in ay hogaanka horyaalka bermeliga ay sii daayaan bukayo saaka wiliam martin odigaad laba gool ay dhaliyeen ayay ku garaaceen koxda kubadda cagta wolfes ciyaartii markay mareysa afar iyo waxa weyaan taageerayaasha arsenal gambarkoodii iyo waxaweyaan dee ciyaarta ay sii quruxsadeen halka mucaaradkiina ay gebi ahaanba ka tageen daawashada t ga maadaama ciyaarta qaybta hore saddexiy toban daqiiq markii mareysa lagu goolay sii kooxda kubadda cagta ee wolfis haddaba gool koowaad waxaa bilaabay bukaya saaka gool inabaanan caadi ahayn tamiusuya goolkaasi ka caawiyey kadibna martin odigaad isagana gool inabaanan caadiahayn oo aad u khatar badan zivashenko ayaa goolkaasi ka caawiyey saddexiy daqiiqo kadib ciyaarta qeybta hore sidaa ayay ku dhamaatay ciyaarta sideedan sideed markii mareysa mathias kunaha ayaana goolka koowaad u dhaliyey wolfis ninka lagu magacaabo nelson samedo ayaana goolkaasi ka caawiyey hadaba arsenal xil ciyaareedkan markaad eegto waa koox inabaanan caadi ahayn bukaay saakan aad i aad ayuun u wacdareynaya xil ciyaareed qurux badan ayuu qaadanaya waxaan loo arkaa xil ciyaareedkan bukaay saaka inuu kasii dari doono xil ciyaareedkii hore sababtay tahay xil ciyaareedkii hore iyo xil ciyaareedkan waxaad arkaysaa in xil ciyaareedkan uu ka shidan yahay sababtay tahay isagoo keliya labaatan kulan ciyaaray oo hadda wuxuu ku lug leeyahay sideed gool marka inaba caadi maa xil ciyaareedkii hore afartan iyo sideed kulan oo ciyaaray wuxuu ku lug lahaa markaad eegto shan iyo toban gool uu dhaliyay iyo kow iyo toban gool marka waxaad arkaysaa xil ciyaareedkan haddii shan iyo labaatan kulan uu ciyaaro ama shanta kulan soo socdo uu ciyaaro waxaad arkaysaa rikoorkii xil ciyaareedkii hore inuu jabiyo oo shan iyo toban gool uu dhaliyo uu dhaliyey iyo kow iyo toban gool caawinta marka waxaad arkaysaa xil ciyaareedkan bukaaya saaka innaba caadi maaha xil ciyaareedkan waa ciyaaryahaan eh, aada u khatar badan xataa eh, saddexiyo toban kulan xil ciyaareedka horyaalka bermelig uu ciyaaray shan gool ayuu haystaa oo horyaalka shan goolna caawina wuu haystaa markaad eegto dhammaan tartamada oo idinla sideed gool ayuu u dhaliyey toban gool ayuu markaas dabcan u caawiyey marka ciyaaryahankan waa ciyaaryahan inaba aanan caadi ahayn xil ciyaareed qurux badan ayuu qaadanayaa marka sanadkan waxaa loo arkaa buka saka in waxa weyaan uu wacdareen doono michael arteta wuxuu leeyahay buka saka waa ciyaaryahaankeena waa ciyaaryahankana jiidaya waa ciyaaryahankana hogaaminaya waana ciyaaryahanka aynu ku noolnahay uu leeyahay michael arteta sidoo kaleeto kabtan odigaad isaguna waxa weyaan waayadanba goolalintii ayaa ka guurtay laakiin ugu dabeetii waa uu dhaliyey oo isagu waxa weyaan markaad eegto horyaalka ee bermeliga gool u dhaliyo waxaa ugu dambeysay kulankii westham guuldarada saddexda gool iyo hal laakiin ugu dabeetii waxaweyaan gooldhalintii ayuu soo laabtay marka ciyaaryahankan isaguna inaba caadi maaha martin odigad waa kabtanka kooxda kubada cagta ganar sidoo kaleeto diglan rice isagana waxaweyaan korkiisa ayuu sii wataa xil ciyaareed qurux badan ayuu qaadanaya diglan rice waxaa lagu ammaanayaa isaga waxaweyaan isagoo lambarka lixaad ka ciyaara ayaa haddana sidaas ay tahay xil ciyaareedkan kow kulan oo ciyaara keliya hal kaar ayuu qaatay marka yaryaankan isagana aad iyaad ayaa loo ammaanaya haddaba arsenal iyo weliba falaqayaasha ciyaaraha inta badan waxay leeyihiin dabcan arsenal sanadkan horyaalka ku guuleysan kareen sababta xil ciyaareedkan eh, iyo xil ciyaareedkii hore xil ciyaareedkii hore markaad eegto inkastoo arsenal xil ciyaareedkii hore eh, fiicnaayeen qeybta hore ilaa iyo gabagabada markii la gaaray may iyo abril markii la gaaray arsenal ka wararta mooyaane inta kale way baashaalayeen xil ciyaareedkan ganars afar iyo toban kulan horyaalka premier league way ciyaareen toban kulan ka mid ahay guuleyseen waana kooxda xil ciyaareedkan eh, dabcan toban kulan horyaalka premier league guuleysata ma jirto koox xil ciyaareedkan toban kulan bermeliga ay dabcan guul gaartay ama ha noqoto mancity ama liverpool ha noqoto ama newcastle ha noqoto ama stanville ha noqoto ma jirto xil ciyaareedkan koox horyaalka bermeliga toban guul gaarta marka xil ciyaareedkan afariy kulan oo ciyaareen toban guul saddex barbaro hal guul daro sagaal labaatan guul gool laga dhaliyay sideed gool ay haystaan markii goolasha ee dhaliyeen iyo goolasha kaleeto ama laga dhaliyay lakala jaro marka inaba caadimaa afar dhibcood ayay ka sarmarayaan ama ay ka sarmareenba hadda kooxda kubadda cagta macity oo sagaal labaatan dhibcood leh marka arsenal marka waxay dooneysaa in ay gember ay u dhigtaan kulamada soo socda kulanka liverpool iyo fulham horta kulanka liverpool waxaa loo badanaya inay badin karayaan maadaama liverpool garoonkooda ku ciyaarayaan laakiin waxa ay rajeynayaan kooxda reer london ka wada dhisan ama kooxda halka mayl ka wada dhisan yihiin ee sports in ay dabcan ay u qabtaan ama ay ka caawiyaan macity inay dhibco lumiso marka marka arsenal waxay doonayaan in ay labada kulan midkooda ay rajiyaan iyo dhibculmiyaan ama liverpool ha noqoto ama kooxda kubadda cagta masiti ha noqoto marka arsenal xilli ciyaareed qurux badan ayay qaadanayaan haddaynu eegna kulmadii kaleeta la ciyaareyna liigaha kooxda real madrid laba gool ay ku garaaceen kooxda cagta garnaada waxaa aad iy aad loo amaanaya ciidaanka lagu magacaabo eh, ninka lagu magacaabo rodrigo xil ciyaareed qurux badan ayuu qaadanaya sideed gool ayuu kulug leeyahay saddex kulan ama saddexdii kun ugu dambeysay uu ciyaaray eh, sidoo kalete ibrahim dias ayaa isagana aad loo amaanaya tony cruz ayaa gool inaba caadian ka caawiya kadibna wuu u mahadi wuxuu leeyahy tony waxaa tahay ciiriyaan aada u cajiibsan marka waan kaga mahad goolka quruxda badan aad dabcan adiga caaweysay sidoo kale tobabaraha kooxda kubadda cagta real madrid carlo angeloti oo shacabka ka qaaday in ciyaaryahankan lagu magacaabo ibraahim diyaas uu yahay ciyaaryahaan taya leh wuxuu uu dhahay aniga waan daawan jiray markii uu joogay kooxda cagta c milan waana ogaa in kooxda cagta madrid mar uun ay soo ceshan doonto ama ay gacanta ku dhigi doonaan ciyaryahaankooda hore haddana waxa weeyaan aada aadai u dadaalaya ciyaaryahaankan marka ibraahim isagana aadaeday u wacdareynaya labadii kulan ugu dambeysay kooxda kubadda cagta madrid uu ciyaaray Eh, kulankii naaboli gool ayuu caawiyay kulanka garnaadana gool ayuu dhaliyay ciyaaryahankan marka waxaweyaan fursad fiican ayuu haystaa oo xil ciyaareedkan saddex gool afar gool ayuu siiyay saddex toban kulan oo u ciyaaray kooxda kubadda cagta ee marangeyska eh, sidoo kaleetana markii aynu eegnana eh, dhanka talyaaniga naaboli waa ac milan iyo kooxda kubadda cagta fresione ay wada ciyaareen iyadoona eh, dabcan dhanka talyaaniga sanadkan ay shidan yihiin inter milan iyo weliba kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo yuventus yuventus waxaynu ognahay in toddobaadkan iyagu ay guuleysteen u eegnana markaan eh, kulanka xiisaha badan ee udhexeeya sporis iyo weliba kooxda kubadda cagta eh, eh, lagu magacaabo mancity haddaba kooxda kubadda cagta mancity waxay doonayaan in ay dabcan iska ilaaliyaan rikoorka xun ee ah saddexdii kulan ugu dambeysay dabcan ama saddex kulan xiriira ah inay markaa dhibac lumiyaan kooxda kubada cagta mancity saddexdii kun ugu dambeysay ama labadii kun ugu dambeysay dhibcay luminayay mar kulankan waa kulankii saddexaad chelsea ayay afar iyo la galeen liverpool ayay hal gool hal gool la galeen halka sportsna ay wada ciyaari doonaan caawa todobada fiidnimo qadar soddon daqiiqa haddaba ciyaartan waa ciyaar xiiso badan kivin dubrunia matio covig iyo weliba mathias nunes ayaa ka maqan kooxda kubadda cagta city halka kooxda kubadda cagta sportsna ay ka maqnaan doonaan sida ciiryaanada evan eh, barsig madison bentacor richardson ninka lagu magacaabo eh, christian romero sidoo kaleeto ninka lagu magacaabo eh, solomon sidoo kaleeto vandevin ayaa ka maqnaan doona oo isaga waxaa weyaan january u imaan doona sidoo kaleetana bebesar iyo weliba ninka lagu magacaabo ashley philips ayaa kulanka ka maqnaan doona inkastoo leeyahay bebesar waa macquul in kulankan fursad loo siiyo haddaba kooxda martida loo yahay eh, ama kooxda dabcan qaabilaysa sporis eh, macity waxay ku ciyaari karayaan shaxdan golahaya ederson sidoo kaleeto jasgo gavardiol iyo kenji ayaa lagu soo bilaabi doonaa ruben diasi wila kyle walker waa kyle walker weeyaan halka rudri john stonis sidoo kaleeto julian alvares jack weliba bernardi silva iyo weliba halan lagu soo bilaabi doono kulanka inkastoo leeyahay duku ayaa kusoo bilaaban karaya sidoo kaleetana kooxda sporis waxay ku ciyaari karayaan iyagu waa shaxdan u ee golhaye fikario ayaa lagu soo bilaabi doonaa halka ciyaaryaanka lagu magacaabo dugay sidoo kaleeto ben davis lagusoo bilaabi doona emerson iyo waliba bedro halka sidoo kaleeto qadka dhexe yuusuf benzuma sidoo kale selsow hoboc halka johnson iyo waliba ninka lagu magacaabo kaleveskey iyo weliba hanminson ay weerarka ciyaari doonaan marka saddexdan ciyaaryahan aad iyaday u khatar badan yihiin son xilli ciyaareed badan ayuu qaadanaya inkastoo waxa weyaan kulmadii ugu dambeysay uusan eh, dabcan wacdareynin laakiin waxaa la aaminsaya in ciyaaryahankan eh, uu wacdareyn karayo kulankii ugu dambeeyey waxa uu ahaa kulankii eh, laba gooli hal ay kaga badinayeen kooxda kubadda ama astonvilla kulankaasina goolal badan ayaa laga diiday ninka lagu magacaabo son ugu yaraan saddex gool ayaa laga diiday in uu markaa dabcan uu aalada far ka diiday adaba laakiin sidaas ay tahana son xil ciyaareedkan inab caadi maha sideed gool sagaal gool ayuu siiyey afar kulan xil ciyaareedkan uu ciyaaray dhammaan kulamada oo idil ee kooxda kubadda cagta ee tottenham hosba eh, markaad eegto sidoo kaleeto son wuxuu kamid yahay kooxaha aadka u jecel kooxda kubadda cagta masity markii hor imaanayo aad yaad ayuu jecel suaalaan kale waxaad arkaysaa eh, kulankii eh, dabcan ugu dambeeyey kooxda kubadda cagta united dabcan ama kooxda kubadda cagta masity weeyaan garoonkan ay soo booqanaysay ama kooxda kubadda cagta sports ee garoonka emirat ay soo booqanaysay isaga ayaa kamid a ah ciyaaryahanadii markaasi aada ka wahdareeyay marka laakiin markaad eegto ciyaaryahankan eh, son waxaa leeyahay inuu gool ka dhaliyo kooxda kubada cagta eh, mancity waxaa ugu dambeysay shan iyo tobankii agost labada kun iyo labaatanki markaasina gool uu ka dhaliyay ayay ku guuleysteen kooxda kubadda cagta ee mancity laakiin sidaas ay tahan ciyaaryaankan waxuu aad iyaad ugu helaa kooxda beb guardola hadaba tottenham hotspur lixdan laba jeer ay garaacda taariikh ahaan ee kooxda mancity halka lixdan iyo shan jeerna mancity ee garaacda kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo ee tottenham hotspur markaad eegto eh, kulankii ugu dambeeyay ee eh, kooxda kubadda cagta ee eh, sports way garaaceen shantii februaayo sanadkan ka hal gool ay ku garaaceen markaad eegto sidoo kaleet markii ugu dambeysana kooxda kubadda cagta mancity ay guul ay ka gaartana waxay ahayd xil ciyaareedkii hore markaasina waxay ahayd sagaaliy tobanka january markaasina afar gool laba ayaa lagu garaacay laakiin markii ugu dambeysana kooxda tottenham osba ay guul ka gaarto kooxda kubadda cagta mancity waxay ahayd Eh, ama garoonkan ay ku guuleystaan ama garoonkooda ay ku garaacaan koox kubadda cagta masjid waxay ahayd sagaaliyo tobankii febraayo labadkulabaatanka markaasina saddex gool ayaa lagu garaacay labo kooxda kubadda cagta mancity ninka lagu magacaabo kulefiski ee goolkood ku bilaabay gundogan ayaa bareejiyey kayn ayaa saddex labeeyey kadib riyaad maxrees ayaa benalti dhaliyay ugu dambeedkiina kayn ayaa ugu shubay kulefiski ayaana goolkaasi ka caawiyey marka waa kulankii ugu dambeeyey totam hosba ayay kusoo guuleystaan garoonka lagu magacaabo itixaad stadium beb guardiola iyo weliba basdagoglu ayaa iswajahaya dani levy iyo weliba qalduum alkhalif ayaa iswajahaya marka waynu arki doonaa haddii kooxda kubadda cagta tottenham hosba iyagu waxa weeyaan ay guul ka gaari doonaan kooxda kubadda cagta mancity mancityna waxay dabcan doonayaan inay dabcan dhibcaha aysan lumin ay guul ka gaaraan kooxda kubadda cagta tottenham hosba haddaynu eegnana ah kulamada kale jira chelsea waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta brighton kuleel xiisa badan caawa ah, shanta galabnimo ayuu kulankan uu ka dhici doonaa garoonka stafo bridge laakiin chelsea way ku dhiban tahay garoonkooda staffo bridge markii la eego xil ciyaareedkan markaad eegto kooxda kubadda cagta chelsea waxay kamid tahay kooxaha xil gurigooda kulita waxaa leeyahay waxaa jira shan kooxood oo xil gurigooda kulita waa lowton crystal palace everton iyo sheffield united iyo chelsea marka chelsea lix dhibic ayay ku heleen todoba kulan hal ciyaareedkan gurigooda staffo bridge ay ku ciyaareen marka keliya hal kulan iyo badiyeen waana kulankii lowton ay ku garaacayeen sidoo kaleetana brayton waa koox inaan caadi ahayn weeyaan waayadanba chelsea eh, dabcan eh, iyo brayton chelsea ayaaba aad iyo aad waa laga adeegyahay tusaalahaan oo kale markii laga soo tago kulankii liikaabka eh, markii ugu dambeysay kooxda kubadda cagta brayton saddexdii kun ugu dambeysay horyaalka ay la ciyaariyeen laba jeer kamida ah breton ayaa garaacday chelsea hal jeerna barbar ayaa la galay marka chelsea way ku dhibaatootay inay guulaha ay ka gaaraan laakiin eh, breton xidigo muhiimaya ka dhaawacan sida ninka lagu magacaabo ansufati dariq lamtey sidoo kaleeto ninka lagu magacaabo daawud oo ka maqnaan doona sidoo kale aadan wabestari lowe sidoonki ayaa ka maqnaan doona dani wilbackn uu ka maqnaan doona sidoo kale xataa kooxda kubadda cagta ee eh, chelsea xidigo muhiim ayaa ka dhaawacanaan doona liverpool iyaguna waxay doonaya inay garaacaan kooxda kubadda cagta fulham waa kulan xiiso badan marka liverpool waxay doonayaan inay eh, usii dhawaadaan koox cagta arsenal halka barcelona iyo atletic madrid uyaa kulanka ugu adag todobaadkan laligaha marka caawa kooiy tobanka habeenimo ayaa la daawan doonaa sidoo kaleetana napoli iyo weliba koox cagta inter milan kulan xiiso badan ayaa dhexmari doona garoonka maradoni stadio sidoo kaleetana koox kubada cagta eh, dortmund iyo bayer leverkusen ay wada ciyaari doonaan waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duwar idaacadda kulmiya magalada muqdisho dhegeystayaal markaan haddii wanaagdan ah eh, falqeynta kulamada xiisaha badan jira eh, cabdulahi bootaan xidig ayaa la jooga bal cabdulahi soo dhawow waxa weeyaan city garoonkooda waxay ku qaabili doonaan koox kubadda cagta sporis waa kulan xiiso badan sporis waxa weeyaan afartii kun lagu dambeeyey saddex ka mid a ah ayay garaacday kooxda kubadda cagta eh, macity marka laakiin garoonkooda ayaa lagu ciyaaraya war ka hor fiican ay ku haystaan koox kubadda cagta macity bal ka waran kulanka maasanta cabdirashiidow eh, markaan fiirino eh, tartanka english premier league gaar ahaan kulanka xiisaa badan ee caawa udhexeeya kooxaha man city iyo sidoo kale naadiga tottenham runtii waa mid ka mid ah kulamada toddobaadkan kuwada ugu adag iyadoo loolan adagna uu ka jiro hogaanka english premier leaga markaa soo laabano toddobaadkan ama maanta kulanka dhici doona ee u man city sidoo kale naadiga tottenham sidaa sheegtayba marka la fiiriyo shantii kulan ugu dambeysay waxaa foom fiican hadda tottenham oo markaa uu usoo baxay son ooba la moodo in uu harikin qarinayo marka la fiiriyo bandhiga cajiibka ay haatan uu wado eh, mancity waxaas leeyahay kulankan maadaama uu yahay kulan uu bareysha ku saaran yahay inay hogaanka dib ula soo wareegto maadaama arsenal xalay ay soo badisay sidaasna hogaanka ay ku heshay mancity waxaa ka go-an oo ma u baahan tahay in kulankan ay guuleysato laakiin cabdishiidu sida ognahay tottenham lama dhayeelsan karo waxayna ka tahay kooxaha waaweynka ah kuwooda ugu dhibka badan waaba tiyo haatan daayar joogaan oo kubadaha sii deg soo degta marka la fiiriyo qaabka weerarkooda isugu xiran yahay farafudeydka madison son marka la fiiriyo wada shaqeynta ka dhexeysa halkaas waxaan isleeyahay galabtay mancity jilaacuga ma horeeyo kulan aad u adag sidoo kalena naadi walba ay raadinayso natiijada sidoo kale cabdirashiidow bilowgii hore horyaalka tottenham waxay ahayd mid kamida ah kooxaha hoggaanka markaasi eh, hayay balse hadda waxaa la dareemayaa tottenham inay eh, markaa dibdhac u ku yimid oo marka la fiiriyo afarta kaalina ugu horeysa inay eh, markaa kooxo badan oo gadaal jira yimaadeen sida liverpool oo kale eh, markaynu eegno tobabaraha kooxda kubadda cagta sports ninka lagu magacaabo ange bastogoglo waxa uu shaaca ka qaaday in kulankan muhiim uu yahay sidoo kaleeta waxa uu shaaca ka qaaday in ciyaaryahaano badan ay ka dhaawacayeen sida ciyaaryahanka lagu magacaabo bentecoor oo isaga kulankii ugu dambeya xataa dhaawac soo gaaray sidoo kaleetana wuxuu shaaca ka qaaday in madison xataa kulankan uu ka maqnaan doono oo dabcan isagu xataa dhaawac uu yahay sidoo kaleeto ciyaaryahanada kaleeto ugu yaraan waxaa leeyahay lix ciyaaryahan ay ka dhaawacnaan doonaa laakiin benzuma iyo bebe sarya mar kaleeto dabcan dib loo eegaya sidoo kaleetana tababaraha waxaa uu shaaca qaaday in dabcan ciyaaryahaano kaleeto yani bebe saryo benzuma ay dib ugu soo laaban karayaan marka markaynu eegno beb guardiola isagu waxa weeyaan xil ciyaareedkan xidigiisii sida haalan waxa weeyaan aadeed ayuu wacdareynaya julian avares oo kale aadeed ayuu wacdareynayaa xil ciyaareedkan markii gurigooda ku ciyaarayaan koox kubadda cagta mancity waa ambitin weyaan xil ciyaareedkan gurigooda aadaed ugu wanaagsan yihiin markii ugu dambeysana afar gool ayaa lagu garaacay kooxda kubada cagta sports markaad eegto eh, mancity bandhiga eh, ay sameynayso sanadkan kevindbruni weli muusan usoo laabanin masladaha mancity sidii loo baahnaa ayay weli ku soctaa waa mahadsanti cabdirashiidow marka la fiiriyo horta mancity awoodeeda ciyaaryahaanadeeda iyo sidoo kale qaabka macalinku uu ciyaaryahanada isu fahansiiyey iyo afartii sano ugu dambeysa bandhiga cajiibkaha ay wadeen eh, mancity awoodeeda ma qarsana laakiin waxaa jira waxay tahay in meesha ay joogto tottenham dhalinyarada bastiaglo watana ay yihiin in kuwa u babaacdhigi kara haatan marka la fiiriyo awooda maasiti ee baab guardiola dhaawaca soo gaaray xidigaha tottenham waxaan isleeyahay ma aafiin doono kulankan oo inta badan tottenham meelaha ay ku silacdo waxaa kamid a ah kulamada yareerka inta badan kulamada waaweyn waxa ay muujisaa dhiig fara badan sidoo kale waxqabadka eh, ciyaaryahanada aad u sareeya intooda badan kulamada waaweyn taas marka laga soo tagana tottenham marka laga badinayo kulamada waaweyn inta badan waxyaabaha looga badiya waa ciyaar caadi ah oo maaragtay geesinimo leh tusaale in hal iyo labo saddex iyo labo saddex iyo hal eh, laakiin xasuuq sida weyn in loo geysan karo marka la fiiriyo awoodda mancity eh, iyo dhaawaca jira dhanka tottenham waxaa isleeya saameyn kuma yeelan karto guardiola wuxuu raadinayaa guul muhiim ah waxaan ognahay inta badan kooxaha bermer liga iyo dhammaan eh, naadiyaasha ciyaara kubadda cagta marka bareshar uu saaran yahay naadiga uu ku doonayo inuu koob ku qaado ama hogaan uu ku qabto in inta badan ay eh, jahwareer ay la kulmaan ciyaaryahanada iyo sidoo kale macalinkaba iyagoo ka fikiraya xaaladda ka horeysa Eh, markaynu eegno tababaraha kooxda kubada cagta masiti wuxuu rajeynaya in kulankaasi dabcan uu dhibco qaato maadaama hadii labadii kun ugu dambeysaba dhibcay luminayeen eh, markan dhanka kaleetana haddii aynu eegnana eh, waxaa ciyaari doona kooxda kubadda cagta liverpool iyagona garoonkooda anfield stadium waxay kusoo dhaweyn doonaan kooxda kubadda cagta fulham iyo garoonkooda kusoo dhaweyn doonaan kulan xiiso badan markaynu eegnana kooxda kubadda cagta lagu magacaabo liverpool waxay u baahan yihin guuleystaan si markaa ugu yaraan kooxda kubadda cagta arsenal ee barashar ay u saaraan liverpool waxa weyaan sanadkan aadaad u wacdareenayaan sanadkan sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta arsenal markaynu eegno kulanka fulham iyo udhexeeya kooxda kubadda cagta liverpool aad iyo aad cabdirashiidow fulham oo ku jirta kaalinta afariy tobnaad ee waxay la ciyaareysaa iyana eh, liverpool oo ku jirta kaalinta saddexaad marka la fiiriyo bilowga horyaalka liverpool xaaladda aada oga jajabneyd balse eh, kulamadii ugu dambeeyey waxaa la arkayay in liverpool ayba ku tartamayso hogaanka haddii caawa badisana waxay hogaanka u jirsan doontaa marka laba dhibcood oo ay sida waxay cadaadis ku saari doontaa mancity iyo arsenal marka la fiiriyo fulham sidii hore ma tahay fulhamti laga baqi jira maya fulham hadda awooddii sanadkii hore ay ahayd mid kamid a ah naadiyaasha ku adkeeya kulamada waaweyn kooxaha bixiska ah hadda ma aha waxaana ka dareemeysaa hoosudhac ku yimid naadiga kaalinta ay ku jirto kaalinta afariy tobnaad ay gacanta ka hatinaysaa liverpool dhankeeda waxay u muuqataa inay mar kale ay soo sikan karto hogaanka dhankiisana ay usiqi karto maadaama fulham hadan aan looga fadhinin awood fara badan oo ay ku celin karto ay ku joojin karto liverpool saas daraadeed kulankan liverpool inay badin karto ayay u muuqataa maadaama loo sabaynayo in fulham aanay hadda awoodii tirada badneed aysan lahayn walow eh, cabdishiid waa ognahay naadiyaasha fulham sidoo kale welfis iyo crystal bales eh, naadiyaasha inta badan maalmaha qaar ood is leedahay eh, waad dardari kartaa inay luuqkaa ka soo baxaan oo ay jihada kaa qaldaan Eh, iyagoo kala dhantaala dhibcihii aad raadinaysay sidoo kale fiyoobidaadii ahayd inaad hore u soco karto aad kaalintan ku tartami karto ugudambeyntiin hadii egnana koox kubadda cagta arsenaal iyaguna waxaa weyaan hogaanka horyaalka bermeliga aad iyo aad ay usii dheereysteen afar dhibac ay ku hayaan haddii masiti ay kuuftana jaanis fiican ay haystaa balka war arsenal aad iyo aad arsenaal horta eh, cabdirashiid waxaa ah, moodaa waayadii hore in arsenaal markii sidaan oo kale kulamada loo baahan ay ku fijirtay in haatan la arkayo in arsenal isbedel weyn uu ka muuqdo tusaale wolfis inay xalay la ciyaaraan misena ay ka badiyaan waxay ahayd natiijo u fiican qof walba oo taageero u ah eh, ganars dhanka kalena waxa ay ka faa-iideysatay fursaddii ahayd inay hogaanka hore usii dheereysato oo ay sidaa city iyo liverpoolba uga saramarto eh, waxay isha ku hayaan dhammaan taageerayaasha arsenaal galabta kulamada dhici doona eh, ilaa iyo caawa ee u dhexeeya mancity iyo sidoo kale liverpool oo iyaduna labadooda la kala ciyaari doona fulham iyo sidoo kale tottenham waxayna filayaan in halkaa ugu yaraan labadooda la garaaco hadii aan lasoo garaaci karinina inay natiijo isku mid ah ay ku kala tagaan oo hal hal ama ama baneejo si walba noqon karto ay kusoo eh, kala tagaan marka la fiiriyo bandhigii eh, wolfis iyo arsenal xalay ciyaartii udhexeysaynah eh, arsenal waxaa ka muuqday isla jaanqaad fiican maalin arteetana wuxuu sii aaminayaa kai hafartis oo ciyaarta bedel ku keenay oo uu rabay inuu ku xoojiyo weerarkiisa xilli naadigu ay laba iyo eber ay markaa ku hogaaminayeen ciyaarta qeybta koowaad ilaa qeybihii dambe oo gool laga soo celiyo si walbaba ma xumeen bandhigii arsenal ee xalay waxayna u qalmeen guul ay markaa gaareen eh, waxaana laga dhursugayaa natiijada kasoo bixi karta kulamada liverpool iyo mancity waayahay cabdulaahi botan waad mahadsantaha guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kunyo magaalada muqdisho intan ayaan kusoo gabagabeynana